رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى wuxuu baabu yahay tark istisxaab in laga tago in la qaato maa fiihi dikruullah wax ilaahay dikrigiisu ku yaallo shay ilaahay dikrigiisu ku yaallo in la saaxiibsado istisxaabka waxaa la yidhahdaa inaad wadato uu kula socdo ama jeeb ha kuugu jiro ama gacantaba ku wado istisxaabka saasaa la yidhahda mar wax ilaahay dikrigiisa ku jiro oo dikrigiisu ku yaallo ama uu ku jiro in la qaato taa ka tegitaankeeda ayuu baab u yahay markaad xaajo gudanaysaa laga hadlaya can anasin waxaa laga warin qaala inuu yidhi kaana wuxuu ahaa annabiyu sala allahu alayhi waaalihi wasalam idaa goortii dakhala uu galayo alkhalaa'a musqusha ama meesha lagu xaajo gudanayo markuu galayo wuxuu ahaa nasaca mid siiba buu ahaan jiray khaatamahu kaatuntiisa kaatumtiisa ayuu siibi jiray rawa waxaa wariyey alkhamsatu shantii baa warisay ilaa axmeda axmed mooye wa saxaxahu waxaana saxiixiyey atirmidiyu imaamu tirmidi baa saxiixiyey xadiidkaasi sidaas uu hadda yahay iyo lafdigaasi kuma sugna waa munkar xufaadda xadiidka waxay leeyihiin xadiidku bihada lafdi waa munkar alimaamu النasaa'i caleyh raxmat ullah iyo abu dawuud iyo dara qutni iyo bayhaqi iyo kayrkoodba waxay leeyihiin xadiidku waa munkar ayib waana sidaas weeye munkarku waa dacfi shadiid ah waay waa dacfi aada u daran waay cilladana waxaa caddeeyey alimaam abu dawuud baa fi sunan ku caddeeyo xadiidku lafdiga uu saxda ku yahay waxa weeye ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam ittakhada khaataman min waraq min wariq uma alqaahu yacni nebigu sal اlla alay wasalam wuxuu samaystay kaatun fida ah kadibna wuu tuuray lafdigaasuu xadiidku sax ku yahay dariiqa uu ku yimid baana saxa ziyaad ibnu sacad can الzuhri sanadka saxda ah lafdiga uu saxda ku yahay xadiidku waa kaas amaa eh, lafdigan hadda meesha inoo yaalla oo daciif buu ku yahay mana sugna cilladuna waxa weeye nin la yidhahdo hamaam oo ibnu jurayj ka warinaya ayaa yacni waxa weeyaan mushkiladu ka socotaa oo isagaa wax isaga khaldameen marka lafdigana sax maaha ayib ha ahaatee waxaa loo deliishanayaa alimaamu tirmidi caleyh raxmat ullah saxiixintiisaasna sax ma ah saxaaxu tirmidi haddayba sugan tahay macnaha ayib laakiin sida ku sugan sunankiisa wuxuu idhi xasanun hariib ee saxiixini ma jirto almuhim waxa weeye xadiidkani hadduu asixi lahaa ayaa waxaa loo deliishanayaa in ka wixii dikriga ilaahay ku yaallo markaad xaajo gudanayso inaadan saaxiibsanin oodan wadanin xagee laga deliishanayaa waxaa laga deliishanayaa kaatumta nebigu uu iska dhigi jiray markii uu musqusha gelayo ama xaajo gudanayo ayaa waxa ay waxaa ku qornaa ilaahay dikrigiisa waana tanoo lafdigan dambe marka lagu daro hadalka dambe marka lagu daro ayaa la fahmi karaa qaabka xadiiska loo deliishanayo laanna kaatuntuu iska dhigi jiray dee kaatuntu waa bir ee dikri ilaahi ma ah waxaad u baahan tahay marka inaad hesho see baa loogu deliishanayaa dikri ilaahay wuxuu ku yaalay inaan lala gelin musqusha wuxuu yidhi marka waqad saxa waxaa ka a waxaa asaxay buu idhi anna naqsha khaatamihi nebiga kaatuntiis naqshiga ku qoran iyo waxa lagu xardhay kaana wuxuu ahaa naqshigaas muxammadun rasuulullah ayaa ku xardhanaydoo yacni waxa weeyaan eh, lagu qoray ayb in nebiga kaatuntiisa sal lla alay wasalam muxamedun rasuulullahi ay ku qornayd lafdigaas waxaa wariyey alimaamu albayhaqi fi sunan alkubraa xaakim fi lmustadrak ayaa soo saaray muxuu ahaayey alxaafid ibnu xajarna wuxuu leeyahay fi talqiis talqiis alxabiirka wuxuu ku leeyahy alimaamu nawowi iyo mundiri labaduba way ismoodsiiyeen buu leeyahay oo meeshaasi waxoogaa wuxuu u tiirinayaa inay ismootiyeen muhadabka oy hadalkaa u tiriyeen ayb xadiidku laakiin ariiq kaluu saxiix ku yahay oo in nebiga magaciisa sal lla alay waslam muxammadun rasuulullah inay intaasi ku qornay kaatuntiisa way sugantahay weliba iyadoo googo-an waxaa soo saaray bukhaari iyo tirmidi iyo keyrkood baa soo saaray yacni waxa weeyaan kaana naqshu lkhaatami alaaata asdur kaatunta naqshigeedu wuxuu ahaa saddex sadar muxamedun satrun warasuulun satrun wallaahu satrun saddex sadar oo kala korreey ahay marka yacni waxa weeyaan muxamed oo sadarah iyo rasuulullaahi oo sadara ah, iyo waxaan leehay rasuulun oo sadara ah, iyo allahu oo sadara marka saasaa kaatunta ku taalay sida axaadiista ku suganna nebigu kaatuntaa wuxuu samaystay markii uu boqorada caalamka iyo madaxda caalamka waraaqaha inuu u diro bilaabay ayaa waxaa lagu yidhi madaxda caalamku ee waraaq aan lahayn shaabad lahayn ama moori lahayn khatmi lahayn ma aqbalaan markaasuu nebigu sal lla lay slam wuxuu samaystay kaatuntaas ay calaamadaasi ku taalla marka wuxuu u isticmaali jiray inuu waraaqaha u dirayo ku shaabadeeyo korkaa lagaga dhufanaya saasuu samayn jiray nebigu sal lla lay slam marka maxaa ku yaallay kaatuntiisa waxaa ku taallay dikri ilaahi soo ma oo maxaa ah muxammadun rasuulullah magac ilaahay baa ku yaalla soo ma marka halkaas haddii xadiidku sugnaan lahaa waa loo deliishan lahaa shaygii dikriga ilaahay ku yaallay inaan masquul lala gelin leanna inay kaatunta ku taallay dikri ilaahay inuu ku yaallay waa sugnay laakiin waxaa la sugi laayahay inuu kaatuntaas dhigi jiray oo markuu musqusha gelaya iska dhigi jiray taasaa waxaan nidhi xadiidkeedu waa daciif meesha laga deliishanayo halkaa unbay ahaan lahay meesha laga deliishanayo halkaas ahayd marka lafdigaas dhahaya wuu iska siibi jiray markuu musqusha gelayo sax ma ah lafdiga beddelkiisa ahee saxda ah waa midka dhahaya kaatun fida-a samaystay kadibna wuu iska tuuray lafdigaasuu sax ku yahay sidaas daraaddeed xadiidku maadaama uu lafdigani daciif yahay oo munkar yahay daliil kuma sugna loomana deliishan karo kumana tusayo wixii dikri ilaahay ku yaalla inaan isqusha lagala geli karin daliilu ma aha in adillo kale loo raadin mooye xadiidkana inta badan fuqahada u deliishadaan oo culimmadu macnaha u cuskadaan masaladaas marka xadiidku hadduu daciif noqday oo lafdigan wuu iska saari jirayoo wuu dhigi jirayoo uu daciif noqday mas'aladaa oo dikriga inaan wixii ilaahay dikri ilaahay ku qoran yahay ama ku yaallo inaan lala geli karaynin musqulaha iyo goobaha lagu xaaja gudanayo cumuumaad nusuus in loo raadiyo mooyaane xadiid nasku oo khaasa ma jiro kii khaaska ku ahaa ee ku soo arooraye kan ah lafdigani ma sugnaanin waa munkar waa daciif soo ma xaggee loo deliishan marka inuun cumuumaadka la raadiyo oo daalika waman yucadim shacaa'ir allaahi iyo waman yucadim xurumaat illaahi iyo halkaa uun in la aadi mooyaane cumuumaadka nusuusta mooye oo iyadana ay dhici karta in lagaala doodo oon laguu sallimin taa mooye laakiin wax ku cad looma hayo masalada iyadaa macna baabu kayfa kayfa kayfa sidee buu ahaaday almutakhallii a may ka fudhe baabu kafi almutakhallii kii xaajo gudanayay oo laga reebo ayuu baabu yahay canil kalaami hadalka laga reebo ayib macnaheed waxa weeye ruuxu markuu xaajo gudanayo in loo diido hadalka oo aamus la yidhaahdo intaad xaajo gudanayso taasubaabuu yahay iyo wuxuu ku soo arooray can ibni cumara radia allahu tacaala canhuma ana rajulan ninbaa marra soo maray wa rasuulullaahi rasuul alla oo sala allahu calayhi waaalih wasalam yabuulu kaajaya walxaal rasuulullaahi yabuulu uu kaajayo nebigoo kaajayaa nin soo maray fa sallama markaasuu salaamay calayhi nebiga korkiisuu salaamay falam yarudda ma uusan ka radininoo kama qaadin nebigu calayhi korkiisa salaantii kama radinin Ah, ala rajul lam yarudda muusan celin nebigu calayhi ninka korkiisa assalaama kuma celinin wa oo ugama jawaabinba waa isaga aamusa rawa waxaa wariyey aljamaacatu baa wariyey ila albukhaariya bukhaari mooye ayib meeshaasi xadiidku marka wuxuu ku cadyahay salaanta marka lagu salaamo inaad radisood ka jawaabto wacalaykum asalaam dhahdo cinda jamaahiiri ahli اlcilmi waa waajib laakiin ruuxii kaajayey ma radin karo maxaa yeelay nahyi baa diiday xadiis baa diiday maadaama uusan hadli karinin loo oggolayn salaanta la salaamay inuu ka jawaabo looma ogola marka hadduuba waajibkii ka jawaabi waayo radin waayey meeshaa waxaa laga fahmayaa ruuxu isagoo xaaje gudanayo inuu hadlo inay xaaraanta wuxuu ku hadlayo ama dikri ilaahi ha noqdo ama hadal caadi ha noqdo xadiid soo noqdaad soo socotaan xaaj yaa xoojin doonta manaa ayb fii sunani abi daawuud waxaa ku sugan min xadiidi muhaajir ibni qunfud waxaa ku sugan wuxuu yidhi nebigu yaanu imid bu uhi sal lla alay wasalam asagoo kaajaya isagoo nebigu kaajaya sidan oo kale ayuu u yimid markaasuu salaamay nebigu salaantii kama qaadin sal lla alay waslam xataa tawada'a ilaa uu ka weysaystay yaani shib buu ka yidhi ilaa uu nebigu ka weyse qaatay markuu weyse qaatay kadib ayuu markaa u cudur daartay oo wuxuu ku yidhi innii karihtu an adkura allaha ilaa calaa tuhrin ah, waxaan kaaga qaadi weyday salaanta waxaan kahday oon dhibsaday inaan ilaahay xuso anigoon dahaaro qabin saas maanaa anoon daahir ahayn ilan salaantu soo soo dikri ilahi maa wa calaykum assalaam markaa leda waa dikri ilahi saas daraaddeed baa ajri lagaaga qoraya marka anigoon weyse qabin inayn ilaahay xuso ayaan diiday buuri saasaan salaadta kaaga qaadi waaya ayib xadiikaasi waa xadii saxiixa wey abu dawud baa soo saaray wacan abi saciidin alkhudri meesha waxaa laga fa'idaysan bay leeyiin marka haddii aad yacni ruuxii salaantii adoo xaajo gudanayo hadduu ku salaamo salaanta ka qaadi maysa laakiin hadhow markaad xaajadaada dhammaysato hadduusan weli teginoo joogo wa calaykum asalaam markaa kadibna a kadibna u sheeg hadduu yuusan colaad qaadin an waxaa laga yaabaa inuu kuu xanaaqe oo yidhaahdo muxuu ahay maa muxuu ninkani salaanta iga qaadi waay almashquulu laa yushaqal waay soo ma yani ninkani waaba mashquulsan yahay xaaju ku mashquulsan yahay وعn أbi سعيidin waxaa laga warin qaale wuxuu yidhi عan أbi سعيidin الkudري qaale wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalayhi وaآlihi وasلم oo yaquulu leh laa ykhruج yaysan bixin الرajulaani labadii nin arajulaanadaasi waa kharaja mahraja alhaalibo dumarkuna waa la mid saas manaa laa yakhrujaysan bixin alrajulaani labadii nin yadribaani ayagoo soconaya ama yati yadribaani bimacnaa ya'tiyaani yamshiyaani baa loo lagu fasiraa yadribaani ayagoo tegaya alghaa'ita meesha lagu xaaja kuto alghaa'idka asalka waxaa la yidhaahdaa meesha dhulka qaybihiisa hoose ee godka ah ee inta badan xaajada lala aadi jiray haa'idka asal ahaan kelimadu halkaasay ka soo jeedaa markaasaa waxaa lagu magacaabay markii la aado oo meesha la tago wixii meesha la dhigi jiray lagaga imaan jiray oo saxaradii ah ayaa magacii loo bixiyey markii dambe markaasaa waxa la yidhi alghaa'id waxa weeyaan waa saxarada asalkeeduna waxay ahayd meeshay ahayd dhulka qaybihiisa hoose waayo ayb yani min baab tasmiyati alxaal bilmaxal miya alxaal bilmaxal adiga waxa way nooc majaaz ka mida ku sheegan ayb laa yakhruju arajulaani yadribaani iyagoo tegaya alghaa'ita meesha lagu xaaje guto kaashifayni xaal ay yihiin kuwa faydaya can cawratihimaa cawradooda iyagoo faydaya xaal ay cawradooda faydayaan yataxadaaani maxaa yeele fa ina allaha alla yamqutu wuu cadhoodaa calaa daalika arrinkaa korkiisa alla waa u cadhoonaya a ah, meelkii lagu xaaja gutay bay tg lagu xaaja gudanayay bay tageen ama meel ha noqoto eh, muxuu ahay dhisan ama ha noqoto muxuu ahaaye meel aan dhisnayn cawradoodiina waa faydantah waa qaqaawan yihin xaajadii bay kor fadhiyaan kadibna way sheekaysanayaanoo meeshaasay hadalka isaga lalinayaan ah, meeshaasaa lagu sheekaysanaya warbadni ibni aadamka ayb maxaa yeele allah tabaaraka wa arrinkaa isagaa waa nacaya waa u cadhoonaya maqtiga waxaa la yidhahdaa shiddat lghadab baa la yidhahda cadhada ziyaadada awaa ra waxaa wariya xadiidka isaga axmed axmed baa wariyay wa abu daawuuda wabnu maajah waxaa saxiixiyey xaakim dahabina waa ku waafaqay xadiidku waa daciif sanadkiisu waa daciif sanadkiisu waa daciif dacfigana waxa weeyaan waxaa ku jira idiraab walijahaalati raawiihi cilatu lidiraabna way ku jirtaa raawi majhuulana waa ku jira ayib laakiin wa cala hada alasaas sidaas daraaddeed ayaa xadiidka waxaa daciifiyey koox kamida culimmada waxaa ka mida maalan ibnu qaan abulxasan ibnu qaطaan iyo ibnu turkumani iyo mundiri iyo sheekh albani sidoo kale xadiidka markii hore wuu daciifiyey laakiin wuu ka noqday wuxuuna uga noqday xadiid kaluu helay oo xadiidkan xoojinaya min xadiidi jaabir bni cabdillaah oo cillada xadiidku hadday dacfi tahay dacfiguna xoog badnayn xadiid kaloo xoojinayana loo helo xasan buu ku noqonaya waa ku xoogoobaya macnaha ayb xadiidkaa kaleetee xadiidka lagu xoojiyey waxa weeye xadiidka jaabir bnu cabdillaah oo waxaa soo saaray abu caliy bnu sakan baa soo saaray lafdigiisuna waxa weeye nebigu wuxuu yidhi buu yidhi jaabir wuxuu yidhi nebiga wuxuu yidhi idaa taqawata arajulaani labada nin markay xaajo gudanayaan falyatawaara kullu waaxidin minhumaa can saaxibihi mid kastoo iyaga ka mida ah saaxiibkii ha iska asturo yani meel ka asturta saaxiibkii ha tago intay iska soo horjeedsadaan iyagoo cawradoodu bannaan tahay yaynay isku soo jeesku meel ku xaaja gudanin waan ayb walaa yataxadaaa calaa tawfihimaa yayna ku sheekaysanin xaaja gudashada korkeeda tawfka waxaa la yidhahdaa waa xaaja gushada gudashada ama xaajada lafteeda la dhaha ayb fa ina allaha yamqutu calaa dalika alle arrintaa iyadaa waa u cadhoonayaa ayib arrintaa korkeeda ilahi waa u xadhoonaya abu cali ibnu sakan baa xadiidkaa soo saaray waxaana xoojiyey xadiidu jaabir abulxasan bnu qataan shaahidkaas ayuu sheekh albaani caleyh raxmat ullahi xadiidka ku xoojiyey oo uu ku taxsiiniyey xadiidku marka waxa weeyaan marka kaa kale jaabir lagu xoojiyo wuxuu noqonayaa xasan buu noqonaya saas daraaddeed buu xujo noqonayaa oo wuxuu ku tusayaa inay xaaraan tahay in muxuu ahaayey xaajada korkeeda lagu hadlo saas daraaddeed sheekh alalbani caleyh raxmatullah fi silsila saxiixa ee xadiidka nambarkiisa saddex kun boqol iyo labaatan halkaasuu xadiidka kaga hadlay wuuna ku xoojiyey labada xadiis buu isku xoojiyey kadibna wuxuu dardaarmay xadiidkan in laga raro daciifa abi daawuudka iyo daciifu aljaamici asagiirka iyo daciifu tarkiibka iyo daciif ibn maaja intaba inta laga raro in sixaaxooda loo raro maxaa yeelay marka uu daciifinayey xadiidkan jaabir baa ka qarsoomay markuu shaahid ka helayna wuxuu leeyahay ra'yigii hore waa ka laabtaye ha laga raro kutubtayda dicaafka een ku keenay een ku daciifiyey kuwa sixaaxa ha loo raro buu ku dardaarmay sheekh albani caleyh raxmat ayib xadiidkaasi marka sidaas weeye xadiidu abi saciid xadiidu jaabir bni cabdillahi baa xoojinaya sidaasuuna xasan ku noqonaya waxayna faa'iidaynayaan axaadiistaasi in ay xaaraan tahay markaad xaajo gudanayso inaad cawrada u faydo oo dadku ay arkaan ah, ama waa inaad fogaato saan tegi doonno ama waa inaad meel ku asturaysa gasho ama ah, muxuu ahaayey waa inaad dadka ka durugto wa waxaa kaloo xadiidku uu faa'iidaynayaa inay xaaraan tahay inaad ku dul hadasho xaaja gudashada korkeeda ayadana macnahana labada xadiis way faa'iidaynaya oo macnaheedu xaaladda aad xaajo gudanaysa waa taasay xadiistu ka hadlaysa ama haddaad xaaje yacni inay xaaraan tahayna tacliilka xadiidkaa caddeeyeyoo sii sii caddeeyo waxay ku caddahay ilaahay baa u cadhoonaya shay ilaahay ka cadhoonaya waa xaaraan macnaha shaki ma leh soo ma marka inay xaaraan tahay buu xadiidku nas ku yahay ayb waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa dilaaladiisa iyo muxuu ahaay mafhuumkiisa laga faa'iidaysan xaaladda uusan ruuxu xaajo gudanaynin haba qaawanaadee hadalku xaaraan maaha xaaladda la diidan yahay ee xadiidku khaaska ku yahay waa xaalada aad xaajada kor fadhido ama haddaad intaad xaajadii ka kacdo ama aad qabaysanayso ama musqushaabad ku jirtaa ama xaajadii waad ka kacday laakiin weli waad qaawan tahay waad iska hadli kartaa saas way macanaa xadiisku ma dhihin nin qaawani yuusan hadlin soo ma nin qaawani ma hadli karo ama ruux qaawani ma hadli karo xadiisku ma dhihin ruux musquul ku jirana ma hadli karana ma dhihin ruux qabaysanayo ma hadli karana ma dhihin laakiin muxuu yidhi ruuxa xaajada kor fadhiya yuusan hadlin meeshuu ka xadiisku yaani uu ku saabsan yahay in lagu khaas yeelaana muhima wixii intaa ka siyaasan daliil bay u baahantay haddaad tidhaad lama hadli karo ma daliil baa lagu istaagi xadiiskanna ku kaalmayn maayo ah oo meeshaaba uma socdo baab libcaadi fogaantii buu baab u yahay in la fogaado waalistitaari iyo is-asturidii oo lilmutakhallii u sugnaatay midkii xaajo gudanayay filfadaa'i meelaha bannaan ku xaajo gudanayay alibcaadku waxa weeye waa fogaansho inaad durugto oo dadka ka dhex baxdo iyo xaafadaha iyo meelaha dadku joogaan durugto istitaarkuna waa inaad is-asturto oo shay uun isku qariso yay u taallaa taasi ruuxa meelaha bannaanka iyo saxaraha iyo ku soo xaajo gudanaya ruux meel dhisan oo musqul ah galaya haddee hadduu musqusha galayba wuu asturmay soo maha laakiin dadkii bannaanka u bixi jiray baa laga hadlaya saas maanaa tuulooyinka iyo baadiyaha iyo magaalooyinku iyagu musqulay leeyihin ruuxii marka bannaanka kusoo xaaja gudanaya waana inuu fogaado dadka ka durko waana inuu is-asturo waay oo wax astura uu gala macnaha can jaabir bni cabdillaah qaala wuxuu yidhi kharajnaa waan baxnay maca rasuuli llahi sal lla alay slam rasuulka le jirankiisaanu baxnay fii safarin safar dhexdii baan ku baxnay fa kaana nebigu wuxuu ahaa sal lay slam laa ya'tii mid aan imaanin albaraaza meesha bannaan ee lagu xaaje guto xataa yagiiba ilaa uu qarsoomo ama wuxuu ahaa kaana wuxua laa ya'tii midaan imaanin albaraaza xaaje gudasho ama xaajada gudashadeeda midaan u imaanin buu ahaa xataa yagiiba ilaa uu qarsoomo yani xaajada gudashadeeda ma imaan jirin oo ma samayn jirin wa xataa yagiiba ilaa uu qarsoomo oo dadka uu ka asturmo oo falaa yuraa aan la arkin ayib albaraaska waxaa la yidhahdaa ismun lilfadaa'i alwaasic waay min alard asalka baraaska waa dhulka bannaan ayaa la yidhahdaa laakiin gadaal dambe waxaa lagu magacaabay eh, mxuu xaajada ibni aadamka xaajada lafteedii baa loo bixiya baraas saxaraa la dhihi sida qaa'idkaoo kale waa meeshii bannaanayd magacaasay lahayd markii dambena saxaradaa loo bixiyey meeshii godka ahaydee lagu xaaja gudan jiray haa'id baa la dhihi jiray markii dambena saxaradii baa loo bixiyey waxaasoo dhanna kinaayaa la yidhaahdaayo alfaadda waxoogaa laga xishoodaee afku iyo carabku waxoogaa ka xishoodo magacyo kaleetaa loo raadiyaa ah, meeshii aad afka ku ballaadhin lahayd shareecadu way xishood badan tahay waa laga warwareegaa magacyo kalea loo bixiya carabtuna macaanidaasay u taqaanay saas macnaha falaa yuraa oon la arkin dheh kaana wuxua laa yaatii midaan imaanin albaraaza xaaja gudashada xataa yaqiiba ilaa uu qarsoomo falaa yuraa oo aan la arkin rawah waxaa wariyay ibnu maajah baa wariyey sanadkiisa dacfi baa ku jira weli abi daawuuda abu daawuud waxaa u sugnaaday kaana nebigu wuxuu aha sl lla lay idaa koordii araada uu doono albaraaza xaaja gudasho iyo bannaanka inuu ku soo xaaja guto inalaqa mid taga ayuu ahaan jiray xataa laa yaraahu ilaa uusan ka arkin axadun cidna ayna ka arkin ilaa uuna cidna aynan ishiisa qabaninoo aynan cidina arki weydo ayuu socon jiray markuu fogaado oo is yidhaahdo wax ku arkaya ma jiro markaas soo gudan jira xaajo gudan jira nebigu sal ly slam xadiidkaas lafdiga ibnu maaja iyo kan abu daawuud labadaba sanadkiisa dacfi baa ku jira sababta dacfiguna waa nin la yidhahdo ismaaciil ibnu cabdilmelik oo dacfi ku jiro iyo abu zubayr ilmaki nin la yidhaahda oo isagana mudallis ahaa tadliiskiisiina waa ku jira cancanadiisa waa ku jirta labadaa cillaba sanadka xadiidka waa ku jira laakiin xadiidka waxaan leenahay saxiixun lishawaahidihi alkaiira ah, sanadka dacfi haba ku jire laakiin axaadiis kaleoo u markhaati kacayso shawaahida buu leeyahy kuwaasuuna xadiidku saxiix ku noqonaya waxaa ka mid ah xadiidu mugiirat bnu shucba oo abu daawuud uu soo saaray oo uu yidhi nebigu sal lay waslam uu yidhi muqiira uu yidhi kaana nabiyu sal lay waslam idaa dahaba almadhaba abcada nebigu sal lay slam wuxuu ahaan jiray markuu aado meesha uu aadayay uu ku xaaja gudanayo mid fogaaduu ahaan jiray nebigu sal lay slam abcada lafdigaasaa saxiixa abu dawud baa soo saaray tirmidi xaakim dahabi nawowi sheekh baa saxiixiyey xadiidkaasi marka iyo axaadiista la midka ah, ayuu kani ku xoogoobaya oo dacfiga sanadka ku jira kabaya saas daraaddeed xadiidku min xayu sanad waa daciif laakiin xadiid ahaan waa xasan ah, ama saxiix kolba kaa tidhahda macna muxuu faa'iideeyey wa wuxuu faa'iideeyey tarjamadu macnaha ay tilmaamayso markaad xaajo gudanayso inaad fogaato saas maa ah, ilaa aad dadka indhahooda ka qarsoonto sidaasi marka waa sunno bal waa waajib waa goorma haddii aad yacani inaad yacani waxa weeye cawradaadaba asturataba ay ku xidhan tahay waa laazim waa laazim laakiin mararka qaarkood nebigu wuxuu samayn jiray sal alay slam khaasatan markuu e, kaajayoo kale iyo e, mararba wuxuu samayn jiray nin saxaabada ka mid a ah, intuu yidhaahdo e, gadaal iga istaag siina jeeso Ah, gadaal iga istaagsiina jeeso xagga dadku ka xigaan oo uu sii jeesado buu kaaji jiray nebigu sal lay slam ah, waa yaani waa waa nooc astur ah aamin buuna ka yahay ninkaa saxaabiga uu leeyahay iga sii jeeso gadaalla iga istaag inuu kusoo jeedsanaynin aamin buu ka yahay soo ma marka waxaad isku asturaysaa xataa ruux buu iska noqon karaa haddaad wax kaleba weydaba ruux baad muxuu ahaaye aad marka iska dhici karta xaaladaha qaarkood khaasatan kaadidu way ka fududdahayo muxuu ahaay lamid maaha tan kaloo kale saxarada lamid maaha wacan cabdillahi bni jacfarin qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa kaana wuxuu ahaa axabba ma statara <clears throat> wuxuu isku asturo kan loogu kalgacayl badan yahay bihi isaga rasuulullahi uu isku asturo sala allahu calayhi wasalam lixaajatina uu isku asturo hadafun buu ahaa ah, hadafuntu waa kaana ismigeeda way ah, hadafun buu ahaa muxuu ahaaye <clears throat> shay yaro koreeya hadafun shay yara taag ah aw amase xaa'ishu nakhlin ama timir geedtimireed koox ah hadafka waxaa la yidhahdaa oo halta halkan loola jeedaa kullu murtaficin min binaa'in aw kahiibi ramlin aw jabal shay kasta oo yaro sarreeya ama ha noqdo dhismo ama ha noqdo bacaad ama ha noqdo buur shay kasta oo waxoogaa dhulka ka yara kacsan baa hadaf la yidhaahdaa hadda halka saas loo jeedaa macnaha marka wuxuu wuxuu ugu jeclaan jiray wuxuu isku asturo shay yara taagoo dhulka ka yara kacsan aw amase xaa'ishi nakhlin xaa'ishka isagaa inoo fasiri doone waa waa koox geeda ah geeda timir ah oo koox ah yara hawd ah ayuu ugu jeclaan jiray inuu galo isku asturo kaana waxaa kaana wuxuu ahaa axabba mastatara wuxuu isku asturo ka loogu kalgacayl badan yahay bihi isaga rasuululahi uu isku asturo sala alla alay wasalam lixaajati xaajadiisa darteedna uu isugu asturo hadafun buu ahaa yacni shay yara korreeyo dhulka ka kacsan ow amase xaaishu nakhlin ama timir geedaheed oo koox ah ama geeda timir oo kooxa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wamuslimun iyo muslim ibnu wa xaaishu nakhlina ay jamaacatuhu waay xaaishu nahlin ay jamaacatu jamaacatu nahli waa koox geed geedo timira oo kooxa wey manaa walaa waaxida mufradna lahu isaga uma sugnaanin min lafdihi lafdigiisa xaggiisa mufradkama leh laa waaxida lahu min lafdihi waxaa loo yaqaanaa kelimaadka qaarkood oo lafdigoodu uusan mufrad lahayn kumaba yimaadaan wax mufrad saas way maanaa marka waxaa la dhihi xaa'ish unbay ku imaanaysaa waxaana loo isticmaalaa markay geeduhu badan yihiin haddaad raadiso kelimada xaa'ish mufrad aad u raadiso heli maysid maxaa yeeley asal ahaan loomaba isticmaalinba kuwaasaa waxaa la yidhahdaa laa waaxida lahu min lafdihi mufrad kuma yimaadaba saasuu ku yimaadaa weligii ayib xadiidkaasi wuxuu faa'iidaynayaa in nebigu sal lla alay slam markuu xaajo gudanayo oo bannaanka kusoo xaajo gudanayo inuu is-asturi jiray kuwa hore maxay faa'iideeyeen inuu fogaan jiray soo ma kanna wuxuu faa'iideeyey inuu is-asturi jiray oo isku qarin jiray ama geedo timir ah ama shay yaro taag ah uu xagga sheka mari jiro oo isku asturi jiray sidaasi ayuu faa'iidaynaya macnaha ayib wa abi hurayrata radi allahu canhu can inabiy sal sala allahu alayhi waalihi wasalam nabiga wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi man ataa ruuxii yimaada alghaa'ita meeshii uu ku xaaja gudanaya ama xaaja gudashadii falyastatir ha is asturo ruuxii xaaja gudasho yimaada hays asturo fain lam yajid hadduusan helin ilaa an yajmaca inuu kulmiyo mooye kaiiban yani eh, buurin oo min ramlin bacaad ah yani kaiibka waxaa la yidhaahdaa waa waa qayb eh, eh, dheer oo taag ah yani kaiiban buurrimo ama buur ama waxaad tidhahdaa taag oo min ramlin bacaad ah yacni waxa weeyaan inuu kulmiyo mooye hadduusan wax kala helin falyastadbirhu isagaa ha u daba jeediyo fain lam yajid hadduusan helin ilaa an yajmaca inuu kulmiyo mooye kaiiban oo min ramlin ah wax kale hadduusan helin ilaa inuu taa isu uruuriyo mooye falyastadbir kaa ha u daba jeediyo yacni haddaad wax kala weydo intaad eh, yacni eh, bacaadka isku uruuriso quruuraxa iyo bacaadka iyo intaad isku uruuriso xoogaa yara buurrimood iyo taag ka yara dhigto kadibna yani waxa weye dabadaadii qaar dambahaaga u jeediyo isaga ka sii jeedso falyastadbir yani qaar dambihii la rabay inaad asturto isaga u jeedi waayo saas maana ayib wax kale haddad weyda maxaa yeele faina ashayaana shaytaanku yalcabu wuu ciyaara wuxuu ku ciyaaraa bimaqaacidi bani aadam ibni aadamku meeluhuu ku fadhiisto shaytaankaa ku ciyaara maqaacid waxa waa dabada xoogaa waa laga yaraha waxaa laga ilaalinaya muxuu aha carabka marka dabada ibni aadamka waxaa ku ciyaara shaydaankaa ku ciyaara saas daraaddeed haddaadan is-asturin wuu kaaga ciyaari waay marka wuxuunku astur isaga astur wey man facala ruuxii sameeyo sidaa yeela oo shay astura samaysta faqad axsana waa wanaajiyey waman laa ruuxaan samayninna falaa xaraja wax cidhiidriya korkiisa ma ahan dembi iyo cidhiiri toona korkiisa ma ahan haddaad saa yeeshana khayr iyo barako haddaadan yeelinna wax dembiya kuma raacin saasuu xadiisku leh waxaa wariyay xadiidka axmedu axmed baa wariyo abu daawuuda wabnu maaja xadiidkaasi intan isagoo ka dheer buu soo saaray alimaam abu daawuud iyo keyrkii waana xadiid daciifa wa xadiid daciifa weeye dacfigiisana waxaa sabab u ah nin la yidhahdo xusayn alximyari oo majhuula ku jira waxaa kaloo laisku khilaafsan yahay abu saciid oo ka warinaya abu hurayre ka warinaya xadiidka isagana waa la isku khilaafsan yahay ma saxaabi ba ma saxaabi ma a ah, saxaabi hadduusan ahaynna lama garanayo oo majhuul waay saas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiya imaamu albayhaqi ibnu xajar sheekh albani oo weliba radiyey ibnu turkumani iyo nawowi oo xadiidka taxsiiniyey ayuu ku radiyey saas daraaddeed xadiidkani waa xadiid daciifa ah, cilladaa jahaalada ayuuna sabab u ah dacfigiisa waase waxaase inagaga filan xadiidkii hore iyo axaadiis la mida oo nebigu sal alla alay slam inuusa asturi jiray waxaa kaloo inagaga filan axaadiista kale tilmaamaysa cawradaada astur xadiis badan baa kuso aroortay marka kuwaasaa inagaga filan isagu laakiin waa daciif baabu nahyi lmutakhallii kii cidlaysanayey ama xaajo gudanayay reebid laga reebo iyo diiddo loo diida ayuu baabu yahay can istiqbaali lqiblati qiblada inuu u jeedsado laga reebo wastidbaarihaa iyo daba ujeedinteeda laga reebo ruuxii xaajo gudanayay oo loo diidan yahay maxaa loo diidan yahay inuu qiblada u jeedsado markuu xaajo gudanayo ama inuu u daba jeediyo gadaasha u jeediyo labadaa arrimood baa loo diidaya can abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli llahi sala allahu alayhi waaalih wasalam qaala wuxuu yidhi idaa goortii jalasa uu fadhiisto axadukum midkiin lixaajatihi xaajadiisa markuu u fadhiisto falaa yastaqbil yuusan u jeedsanin alqiblata qiblada yuusan u jeedsanin walaa yastadbirhaa yuuna una daba jeedinin ah, yuusan qaabilin dabadana yuusan u jeedin ra waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa muslimun iyo muslim baa wariyey xadiidkaasi wuxuu diidan yahay marka la xaajo gudanayo inaad qiblada u jeedsato iyo inaad u daba jeediso waxaana deliishanaya culimmada qabta meesha aad ku xaajo gudanayso ama meel dhisma ah oo asturan ha noqoto ama meel saxaraa iyo bannaan ha noqoto haddaad xaajo gudanayso laba gooroba ama musquul ku jira ama bannaan ku xaajo gudee laguma ogolo inaad u jeesato qiblada iyo inaad u daba jeedisatoona ayib qibladaa la ixtiraamaya wa fii riwaayat alkhamsa waxaa ku sugan ila tirmidiya tirmidi mooye inuu nebigu yidhi sal alla lay innamaa ana anigu lakum idinka waxaan idiin ahay bimansilati alwaalidi waalidka booskiisoo kalaan idiin ahay a innamaa ana anigu lakum idinka xaal aan idiin sugnaaday weeye ama bimansilati alwaalidi baan idiin ahay lakum idinka a innamaa ana anigu bimansilati alwaalidi baan ahay waalid booskii ayaan lakum idinka idiin ahay idinka waxaan idiin joogaa booskii waalid oo kale maxaa yeelay eh, nebiga sal alla alay waslam soo qur-aanku ma dhihin hooyooyin bay idiin wa aswaajuhu ummahaatukum haddii nebiga xaasaskiisu hooyooyinkeen ay yihiin nebiguna waa bimansilati alabwa aabbo oo kaleu inoo yahay nebigu salawatu rabbi waslamu calayh ayib bal yacni aabbo waa waa inooga xaq badan yahay waana inooga rifqi iyo ixsaan badan yahay innamaa ana anigu lakum idinka bimansilati lwaalidi waalid booskiisoo kalean idin joogaa ucallimukum waan idin bari wixii dantiinniiyo maslaxadiinnaan idin baraya addunya aakharaba ee fa idaa goortii ataa uu yimaado axadukum midkiin alghaa'ita meesha uu ku xaaja gudanayo falaa yastaqbil yuusan qaabilin alqiblata qiblada yuusan u jeedsanin walaa yastadbirha yuusanna u daba jeedinin walaa yastaib yuusan yani ku istijaysanin biyamiinihi gacantiisa midigtaa gacanta midigtaa yuusan ku istijaysanin istijadu ama biyaha noqoto oo inaad e, isaga dhaqdo nijaasadii iyo e, muxuu wixii kaa soo baxay inaad gacanta midigtaa isaga dhaqdo ama ha noqotee inaad isticmaalayso e, muxuu ahaayey tishuu iyo dhagax iyo qori iyo haddaad isticmaalayso ha noqoto laba goorba istidhaabaa laydhaha waa istijo marka midigta inaad isticmaasho lama ogolo waana ijmac inaan la ogolayn wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal lla lay waslam ya'muru mid amra bialaaati axjaarin saddex dhagax buu amri jiray markaad biyo aadan ku istijaysanaynin eed ku istijaysanayso waxaan biyo ahayn sida macnahay muxuu ahaay e, kuwaan hadda tilmaamayno o kaleeto dhagaxa iyo qoriga iyo e, muxuu ahay waraaqda iyo Ah, saddex dhagax buu nebigu amri jiray sal lay slam saddex dhagax waa laga wadaa meesha in saddex goor la mariyo ama hal dhagax adigu dhinacyihiisa u qaybi ama saddex dhagax soo he ayib bialaaati axjaari buu nebigu amri jiray saddex dhagax wayanhaa wuxuu reebi jiray can irawhi saalada warimmati iyo lafta warisma buu ii qoray aniga hadduu saa idin qorayo sax maaha warimma baa sax ayib waa lafta baaliyowday baa inta badan loo isticmaala wuxuu isdiidi jiray nebigu sal lla alay slam in lagu istijaysto can irawthi saalada wuxuu dhihi jiray waa rijsi yaani waa nijaaso saas way maanaa lafdi garaal waxaa ku soo arooray eh, ama xadiis kale ku yimi saaladu waa jinka xoolihiisa ayay quud u tahay laftana wuxuu u diiday in lagu xaaj iyo xaajada laysaga tiro ayadana wuxuu nebigu sal lla alay wasalam dacaamu ikhwaanikum min aljin walaalihiinna jinka cuntadoodii waaye ha ka wasakhaynina marka bimacnaa waxa weeye markaad idinka lafta iska tuurtaan iyagu laftaasaa hilib loo saaraayo meeshaasayba cunto ka helaan marka rag cuntadii haddaad uun saxro isaga tirto soo dagaal lagula geli maayo ilfaha laguu qaadi marka yacni waxa weeyaan tanna tanaa lagu celleeyey tanna tanaa lagu celleeyey ayib kuwaa marka laysagama tiri karayo walaysa liaxmeda axmed uma sugnaanin fiihi xadiidkan dhexdiisa almru amrid bilaxjaari dhagaxyaasha lays amro yani wa kaana ya'muru bialaaati axjaarin axmed ma warinin inta kalaasa waris saasuu ka wadaa macna laakiin inta kale waa isla ogolyihin xadiidkan isaguna xadiidkii hore unbuu la mid yahaye yacni wuxuu diidan yahay in qiblada loo jeesado ama loo daba jeediyo marka la xaajo gudanayo mana kala qaadin inaad meel dhisma'a ku jirto iyo inaad meel saxara ah oo bannaan ku xaaja gudanaysa ma kala qaadin si duuduuban ayuu u reebay oo u diiday wa can abi ayuuba xadiidkani marka qaybtan lafdigan ay khamsadu soo saareen ila tirmidiya waxaa saxiixiyey ibnu khusayma ibnu xibbaan nawowi waxaa sanadkiisa taxsiiniya sheekh alalbani qaarkiina muslim buu ku yaalla wacan abi ayuubin alansaari can inabiyi sal lay waslam nebigu wuxuu ka warin qaala inuu nebigu yidhi idaa goortii ataytum aad timaadaan alghaa'ita aad timaadaan meeshaad ku xaaja gudanaysaan ama xaaja gudashadiiba falaa tastaqbiluu u jeedsanina alqiblata qiblada u jeedsanina walaa tastadbiruuha hana u daba jeedinina walaakin shariquu laakiin baryaysta aw harribuu ama galbeedsada qorax qorax baxsada ama qorax dhacsada saas way macanaha shariquu bimacnaa qorax ka soo bax u aw amase haribuu ama qorax dhac u iyo galbeed labadaa midun u qaala abu ayuub wuxuu yidhi faqadimnaa waxaan soo gallay oo nimid buu yidhi ashaama shaam baa nimid buu yidhi shamana waa la yidhahdaa yaani markaa nebigu sal lay sl arrintaa naga reebay kadib ayaa waxaanu nimid buui shaam shaam baanu nimid fawajadnaa waxaan hellay buuhi maraaxiida ayaan hellay musqulo ah, asalka maraaxidu waa jamcu mirxaad mirxaadkana waxa la muqtasalka meesha lagu qabaysaa la dhihi jiray laakiin meesha lagu xaaja gudana waa loo isticmaala iyadana loo jeeda fawajadnaa waxaan hellay bu yidhi maraaxiida meelo lagu xaaja guto iyo musqulaan helay taasoo qadbuniyad la dhisay naxwa alkacbati kacbada xaggeeda loo dhisay ummadihii hore de yani meesha loogu tegay dhulka yani shaam laga qabsaday ee qaar soo islaameenee musqulahay dhisteen baa qaar ka mida xagga u jeedeen kacbada iyo qiblada u jeedeen meeshii bay marka markay tageen bay sidii ugu tageen ayib fa markaasaanu leexan jirnay buu idhi canhaa xaggeeda wax yar baan iska babci jirnay buu idhi wanastakfiru allaha tacaala ilaahay baanan dembi dhaaf weydiisan jirnay muttafaqun caleyh nanxarifu waxa waaye maadaama musqushii ay u dhisan tahay ujeedda xagga yani waxa way qiblada wax yar markuu ku fadhiistaan bay wax yar isyara babci jireenoo way iska yara jeedin jireen dhinac bay isu yara babci jireen maanaa a ah, ilaahayna dembi dhaaf weydiisan jireen taqriiban waxaa ka muuqata wax yar isbabciddaa isbabcayaani ka wada jeedsi ma aha oo inay ka wada jeedsadaan musqushii baan saamaxaynin iyo qaabka ay u dhisantahay sidaas daraaddeed bay ilahay dembi dhaaf weydiisan jireen culimmada qaar ka mida waxay leeyihiin yani waxa way fanastakfiru llaha cidda ilaahay dembidhaaf loo weydiinaya ayaga meehe kii sidan u dhisay bay ilahay dembidhaaf u weydiin jireen wanastakfir allaha libaaniiha kii dhisay oo wuxuu yahay habeen lama yaqaana kaas marka waxaa ka fiican wanastakfir ullaha in la yidhaahdo inxiraafka ayaan keenaynin yani kamaal yani waxa weeyaan mxuu ahaay alinxiraaf can alqibla ayib muttafaqun calayhi saddexdii baa soo saaray bal akhrajahu ljamaca kulligood baa soo wada saaray xadiidkaa isaga xadiidu abi ayuub wuxuu daliilu yahay isagana sida axaadiista hore oo kale ujeedsiga iyo daba ujeedinta labadaba waa diiday qiblada in loo jeeday wuxuuse ku daray walaakin shariquu aw haribuu shariquu aw haribuu shariquu aw haribuu waa madiina markaa la joogaa madiina la joogaa madiine marka la joogo kacbadu dhankay kaa soo xigtaa ya koonfur bay kaa xigtaa soo ma maadaama kacbadu ay koonfur soo xigto hadday bari u jeesadaan iyo qorrax ka soo baxna iyo hadday dhac u jeesadaan labadaba umana ayna jeesanin umana ayna daba jeedinin soo ma waa innagoo kale way marka innagana waa la mid baannahay nahay markaan koonfur ka joogno ayagu waxay ka joogeen madiina waqooyi bay ka jirtaa soo ma annagana dhankii kale ee koonfurtan ka xignaa kacbada isla nafsi shay baa nahay marka walaakin shariquu aw haribuu haddaan ay u jeesadaan maqrib kacbadii bay u jeedsanayaan kuwa qarbi iyo galbeed xigana hadday ay bari u jeesadaan kacbadii bay u jeedsanayaan marka shariqu waqaribu waxay u taallaa dadka waqooyiga ka xiga iyo dadka koonfurta ka xiga yani kacbada ka xiga qolyaha kale labada jihe kale ka xiga ayagu waxay noqonayaan ama u jeesada koonfur ama u waqooyi saasay noqonaysa marka garo oo xadiidku meeshan la joogee laga hadlayo markaa saxaabada nebiga uu kula hadlayo waa madiina saas way halkaasay marka ku qaydan tahay iyo wixii markaasi waafaqsan ayib xadiidkaasi qaybtiisan walaakin shariquu aw qarribuu wuxuu meesha ka saarayaa xadiid aan waxba ka jirin oo muxuu ahaayey culimmada qaarkoodna ay yidhahdaan waa mawduuc qaarna waa munkar ay yidhaahdaan oo dhahaya barina ha u jeesanina oo qoraxda xaggay ka soo baxda xaggay qoraxda u dhacdana ha u jeesanina waana midda keentay inay fuqahada qaarkood yidhaahdaan afarta qiblaba looma jeesan karo afarta jihba bari ha u jeesan oo galbeed ha u jeesan oo koonfur ha u jeesan oo waqooyi ha u jeesan soomaaliduna ay tidhi wadaaddaanna wareeriyey ay ka ratibeen ninkii kor u kaajisoo garan maysaa ninka kor isugu kaajay dheh war maxaad u kaadid oo kor isugu kaadid dee wadaaddaana wareeriyey jihooyinkii o dhan bay naga soo xidheen ah, marka xadiiska dadka jihooyinka dhan ka xidhay wax jira maaha wadaaddo fuqahaa baana wax ku dhisay xadiiska jiraayo waxa weeyaan shariquu aw qarribuu qoraxu soo dhac qorax ka soo baxna waa lala qaabili karaa udhicitaankeedana waa lala qaabili karaa waxa la diidan yahay waa un qiblada ama qoraxda iyo dhankay udhacday dhanka ka soo baxdo dan kama lihi wax macnoo nagaga maqan ma jiro axaadiistaasi marka waxay kutusaysaa oo ay isku waafaqsan tahay inay diiday in qiblada loola jeedsado ama loo daba jeediyo markaad xaajo gudanayso mana ayna kala qaadin ama musquul dhisan ku dhex jir oo meel dhismaa ku dhex jir ama meel bannaan ku xaaja gudo mayna kala qaadin way wada reebtay ayb baabu jawaazi dalika buu sheekhu marka baabu jawaazi dalika arrinkaa bannaanidiisuu baab u yahay bayna albunyaani dhismooyinka dhexdooda uu ku bannaan yahay wadalika muxuu yahy udabajeedinta iyo ujeedsiga kacbada iyo qiblada arrinkaasi inuu bannaan yahay haddii dhismo dhexdii aad ku xaaja gudanayso taasi inay bannaan tahay buu baab u yahay a oo muxuu doonayaa inuu ku yidhahdo axaadiistan hadda ka soo hadlaynay ee reebtay hana ujeedsanina hana u dabajeedinina lahayd waa markaad meel bannaan fadhido laakiin markaad dhismo ku xaajo gudanayso ayada axaadiis kalaa kusoo aroortay dhegaysa waay taas marka meeshaa saar amaa musqul iyo meel dhisan axaadiisteedii waatan buu kuleeyahy baabu jawaazi dalika arrinkaa bannaanidiisu baabuu yahay bayna albunyaani dhismayaalka dhexdooda inuu ku bannaan yahay marka lagu xaajo gudanaya waa can ibni cumara radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi raqaytu waxaan fuulay buu yidhi yowman maalin calaa beyti xafsata xafsa gurigeeda korkiisaan fuulay buu yidhi xabse gurigeeda waa gurigii nebiga sal lay slam fara'aytu waxaan arkay xabse nabigaa qabay waa um waay fara'aytu waxaan arkay buu ihi annabiya nebiga sala allahu alayhi waaalihi wasalam calaa xaajatihi isagoo xaajadiisa korkeeda ku sugan isagoo xaajo gudanaya ayaan kor ka arkay a ah, yani musqushii kor bay ka bannaantahy dhinacyaha way ka dhisan tahay laakiin kor bay ka bannaantay marka guribuu intuu fuulay ayuu guriga korkiisii ishiisii waxay qabatay nebigoo fadhiya oo xaajo gudanaya ah, ayaa arkay buui ayb fara'aytu waxaan arkay buuhi annabiya sala allahu alayhi waaalih wasalam oo calaa xaajatihi xaajadiisa korkeeda ku sugan mustaqbila ashaami oo shaam u sii jeeda mustadbira alkacbati kacbadana u daba jeediyey waxaa wariyay aljamaaca ah, bimacnaa waxa weeyaan nebigu qaabka uu u fadhiyo markaan arkay buu dhismuhu dhex jiraayo meel dhisan buu ku xaaja gudanaya oo kor ka furan markaan arkay buu yidhi shaam buu usii jeeday shaam waxay ka jirtaa madiina dhankay ka jirtaa waqooyi bay ka jirtaa soo ma shaam waqooyi bay ka jirtaa marka waxaan usii wuxuu usii jeedaa buu yidhi shaam buu usii jeedaa qaar dembihiisii xagga dambena waxay u jeedaa kacbaday usii jeedaa ayib mustadbir alkacba xadiidkaas waxaa daliishaday culimmada kala qaaday istidbaarka iyo istiqbaalka oo waxay yidhaahdeen istiqbaalku waa jaa'is laakiin istidbaarku maya a in muxuu ahaayey muxuu ahaayey loo waxaan dhihi lahaa istidbaarka oo in loo daba jeediyaa bay oggolaadeen in lagu jeedsado oo qaarhoraha lagu jeediyana way diideen xadiidkan bay deliishadeenoo waxay yidhaahdeen nebigaas u daba jeediyey amaa ujeedsigeeda wax bannaynaya ma hayno axaadiistii way diiday saas wey maanaa halka axaadiiskaasi qoladaas qoladaasi deliishanaya kala qaadaya oo muxuu ahaaye kala farqinaya waana madhab bacdu ahlilcilmi ay marayaan ayib oo muxuu ahaayey uu ka mid yahay maalan alimaam abu xaniifa iyo axmed ibnu xambal fii riwaayatayn axmed fii riwaaya wa abi xaniifa fii riwaaya ayaa qaba oo deliishanaya xadiidka oo waxay leeyihiin laa yajuuzu اlistiqbaalu bixaalin bikhilaafi اlistidbaar fi inuu jais وعن جابر بن عبد الله قال وxuu hi نهى wuxuu reebay النبiyu نبigu slى الlaه عaليه وآله وسلم نبigu wuxuu reebay أن نستqبila inaanu qaabilno alqiبلaةa qiblada inaan la qaabilno bibawlin kaadi inaan la qaabilno fara'aytuhu waxaan arkay buu yidhi markaa qabla an yuqbada intaan la qibdoonin bicaamin sanad ka hor qabla an yuqbada intaan la qibdoonin ka hor bicaamin sanad yastaqbiluhaa asagoo la qaabilayoo kusii jeeda ra waxaa wariyay alhamsatu shantii baa warisay ila anasaa'iya nasaa'i mooye waxaa saxiixiyey xadiidka alimaam albukhaari abu cali ibnu sakan xaakim dahabi baa ku waafaqay ibnu khusayma ibnu xibbaan waxaa taxsiiniyey alimaamu tirmidi bazaar nawowi sheekh albani iyo hayrkood macnaha sidaasaana saxiixa inuu sanadkiisu uu xasan yahay maxaa yeelay maxamed bnu isxaaq baa ku jira oo xasanulxadii marka xadiisku waa sugan yahay nebigu wuxuu reebay in aan in qiblada lala qaabilo kaadi a kadib baa waxaan arkay buu yidhi dhimashadiisii ka hor hal sano isagoo la qaabilaya ayib xadiidkanna waxaa deliishaday qolyaha qaba waa lala qaabili karaa ha waana loola jeedsan karaa haddayba qaabiliddii in loo jeedsada ay sugantay dee waxa weeye muxuu ahaayey u dabajeedintuna waa kasii ag jirta halkaasna qolaa martay masalada khilaafkeedu ma sahlana oo qolaa qolaa waxay leeyihin jaa'izun fii kulli alaxwaal ama bannaan joog ama masquul ku jir xor baa tahay u dabajeedi u jeedso kasii jeedso khalaas maxaa yeelay bay leeyihiin xadiidkan oo hal sano uun ka horreeyey dhimashadii nebiga ayaa ku tusaya sal alla alay wasalam in axaadiista kale la nasakhay kanaa ka dambeeyay bay marka leeyihin saas daraaddeed labada xaalaba way bannaan tahay bay mareen ah, culimada aan tilmaanay tilmaannay waxaa ka mid ah waxaan u dhihi lahaa rabiicat ra'yi baa ka mid ah oo imaamu maalik sheekhiisii ahaa iyo daawuudin aahiri raggaasaa maray oo cuskanaya macnaha ayib an caiشha radi allahu canha laakiin waxaa lagaga jawaabaa oo la yidhaahdaa midda hore oo xadiidka waxaan u tegi doonaa cabdullahi bni cumar ee hadda aan soo sheegnay waxaa lagaga jawaabaa xadiidkani wuxuu ka hadlayaa xaaladda uu ruuxu meel dhisan uu ku xaajo gudanayo ama kan jaabir bni cabdillah culimmadu waxay isagana yidhaahdaan oy kaga jawaabaan muxuu ahaayey horta naskiga inuu axaadiista kale ka dambeeyo nasakhay wax daliila ma leh oo middaas iyada ah sax ma aha laakiin waxay qaar leeyihiin nebiga sal alla alay wasalam ayaa sameeyey sida ibnu qayim iyo ibnu xajar iyo dham ay leeyihiin samaynta nebigu uu sameeyeyna duruuf ku kaliftayba waa xaalad khaas ah nusuustan kaliya axaadiistan kaleee caamka ah ma khasisi karay leeyihin axaadiistan kaleee caamka ah ma khasisi karo haddii kale waxaa lagu xambaarayaa inuu nebigu sal alla alay slam meel dhisma ah fadhiyey ama saasaa lagu xambaaray shawkani isaga waxaa caadi ah haddii ficilka nebiga iyo qowlkiisu iscaarido wuxuu dhihi ficilku nebigu khaas ku yahay qowlkana nebiga waxaa iskale ummadda ra'yigaas waa madhab bacdi اlusuuliyiin waxaana shawkani baana inta badan mara kitaabkiisan hadda sharaxa u ah kitaabkan aan hayno ee nolol awtaarka ana inta badan halkaasuu marayaa madhab shawkani baa la yidhaha ida tacaarada ficlu الrasuul maca qowlihi wuxuu leeyahay qawluhu lilumma wa ficluhu khaasun bih waana tarjiix sax ma ah tijaahaasi jumhuur usuuliyiin iyo culimmadu ma qabaan isagu halkaasuu marinaya lakiin sax ma isaga wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi dukira waa la sheegay lirasuuli llahi sal alay waslam waxaa loo sheegay ana naasan dad yakrahuuna inay kahanayaan an yastaqbiluu inay u jeesadaan alqiblata qiblada inay ula jeesadaan bifuruujihim xubnahooda taranka inay ula jeesadaan yacni inay xubnaha taranka ula jeesadaan qiblada dad inay kahanayaan oo dhibsanayaan oo diidan yihiin arrintaasaa nebiga loo sheegay sal lay slm faqaala markaasaa wuxu uhi awaqad facaluuha oo miyay sameeyeen ma xaqiiqa inay sameeyeen inay kahadeen oo ay dhibsadeen dadka qaarkood in qiblada loola jeedsado ma jirtaa inay arrintaa dad dhibsadeen haabaa la yidhi waa jirtaa markaasaa wuxuu yidhi xawiluu wareejiya maqcadii makaanu fadhigayga qaar dambaha wa qibala alqiblati qiblada xaggeeda u jeediya buui ah, qolyihii baa macnaha diidaye kahday ayaa lagu diiday ma dad baaba diiday haa aniga qaar dambahayga qiblada iigu jeediya buui ah, si war yaani waxa weeyaan muxuu ahaaye eh, looguba quus qaataba waysha wey dib dibuga ha ku usbaate haddiiba warkii nebigu markuu soo gaadhay isaguba qaar dambihiisii ii jeediya uu yidhi ma war dambaa yaal khalaas ayib hadduu xadiidku asixi laha waa ronan laha laakiin waa la haystaa waxaa wariya xadiidka isaga axmedu axmed baa wariyey wibnu maaja ibnu aja baa wariyey kadalika taxaawi taraqutni bukhaari fi taarikh iyo kayrkood baa soo saaray xadiidku waa munkar saas maanaa munkar waa daciif weliba dacfigiisu shadiid yahay ayib waxaa sidaa xukumay alimaam dahabi wuxuu leeyahay waa munkar ibnu xasmi wuxuu leeyahy waa saaqit sheekh albani wuxuu daciifada ku leey waa munkar daciif ibn maajahna wuxuu leey waa daciif wasawaab inuu munkar yahay saas way macanaha baxi mumtica oo aad u qiimo badan ayuu xadiidka ka qoray sheekh albani caleyh raxmat ullah wuxuuna ku sheegay xadiidka ilaa sad sideed waxaan dhihaya lix ciladood inuu qabo yani waxa weeye inkaarkana taasaa keenaysa xamaad ibnu salama oo laysku khilaafay khaalid ibn alxadaa khaalid ibn alxadaa oo laysku khilaafay khaalid ibn abi salti oo majhuula iqa oo uu khilaafay mukhaalafatu iqa inqiaac bayna ciraaq wa oo inqiaac ku jiro munqatic sanadkiisu u yahay matniga oo munkar oo nakaara ku jirto ilaa lixdaa ciladood xadiidku marka waa munkar yani waxa wey waa daciif jiddan wax jira maaha an marwan ibn asfar qaala wuxuu uhi ra'aytu waxaan arkay ibnu cumara ibnu cumar baan arkay buu idhi oo anaakha fadhiisiiyey raaxilatahu hashiisii buu fadhiisiiyey mustaqbila alqiblati qiblada xaal uu u jeedo yabuulu xaal mustaqbila alqiblati xaalay tahay dheh raaxiladu mid qiblada xaggeeda xigta ama mustaqbila alqiblati xaal uu yahay mid qiblada u jeedo oo yabuulu kaajaya ilayha xaggeeda hashi intuu fadhiisiiyey oo xagga qiblada iska xijiyey ayuu haddana xaggeeda u kaajiyey yacni wuu fadhiisiiyey kadibna iyaduu isku aadiyey xagga qibladana way ka xigtaa isaguna qibladu u jeedaa kadibna wuu kaajiyey waa ibnu cumar saxaabigi faqultu markaasa waxaan idhi buui ya abaa cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan ow alaysa miyuusan ahayn qad nuhiya mid la reebay can dalika arrinka adigan qiblada kaadida ula jeedsaday soo lama diidin arrintaa oo yani waxa wey lama reebin qaala wuxuu ihi bala waa la reebay waa jirtaa buui way jirtaa in la reebay inamaa nuhiya waxa uunse la reebay can haada arrinkaa waxa uun la reebay fi lfadaa'i meelaha bannaanka meelaha saxarada ee bannaanka ah ayaa la reebay faidaa kaana hadduu ahaaday baynaka wa bayna alqiblati adiga qiblada dhexdiinna hadduu ahaaday shay-un shay oo yasturuka kaa asturayaoo kaa qarinaya adiga qibladii shay hadduu idiin dhexeeyo kaa asturaya falaa ba'sa wax dhiba male buuri ibnu cumar fiqhigiisi iyo fahamkiisa wa soo ma fiqhuhu waaye oo macnaha wuxuu u fahmay markuu nebiguna reebay isagoo samaynayo meel Eh, muxuu ahaayey eh, dhis dhexdeed fadhiyo oo usii gadaal u jeedinayana uu arkoo samaynaya isagii inuu reebayna uu arkay ayuu ibnu cumar wuxuu ka fahmay reebidduna waa markaad meel bannaan fadhido oo adi iyo kacbada aan laydiin dhexaynin oo lagaa asturayn ogolaanshahan iyo samayntuu nebigu sameeyeyna waa markaad meel qarsoon ku jirto adiiyo qibladii laydiin dhexeeyo waxuun kaa qarinayaan oo kaa asturayaan oodan ku bannaanayn ayib ra waxaa wariya abu daawuudda baa wariya cilaa ku jirta aarka isagoo cancanatulxasan ibnu dakwaan baa ku jirta waana mudallis laakiin cinda alxaakim buu caddeeyey taxdiido samaa caddeeyey saas daraaddeed cilatu tadliis meesha way ka baxday xadiidkuna waa sugan yahy aarku waa sugan yahy waxaa saxiixiyey alimaam daara qutni xaakim dahabi waxaa taxsiiniyey alimaamu xaazimi xaafid ibn xajar fi lfatxi sheekh albani fii saxiixi abi dawuudka xadiidku waa xasan maxaa yeelay xasan ibnu dakwaan waa saduuqun yukhti cillatu tadliisna meesha way ka baxday waa xasan marka aarkaasi aarka ibni cumar waa xasan axaadiistaasi marka ayay culimmadu marka ku kala aragti badalmeen soo axaadiis fara badan ma soo aroori nebigii oo samaynaya sal alla alay waslam wuu reebay isagii baa sameeyey waxaan o dhan baa soo arooray halkaasay marka ilaa taqriiban wax toban qowl ku dhow bay culimmadu masalada isugu khilaafeen qaar ka midana waan soo tilmaanay qaar waxay yidhaahdeen ma bannaana in loo daba jeediyo iyo in loo jeesado midnaba ama meel bannaan joog ama masquul ku jir oo meel dhisma a ah dhex joog waxaa qaba ra'yigaasi sufyaan thawri iyo abu thawr iyo axmed fii riwaaya iyo qolana waxay yidhahdeen maye xaalad walba waa bannaanta axaadiistii markaa ficilkii nebigiiy taasay cuskanaya waa kaan soo sheegnay qolona waxay yidhaahdeen maya markaad meel bannaan joogtana waa xaaraan ma bannaana markaad meel dhismaa ku jirto ama wax kaa asturana way bannaan tahay waana madhabuljumhuur sidaasay axaadiista ku jamciyeen cabdullahi bnu amar cumar fiqhigiisa iyo fahamkiisa sidaa uu axaadiista u jamciyey sidaasay jumhuurtuna martay oo waxaa maray waa madhab maalik alimaamu maalik shaafici axmed fii riwaaya bal ibnu xajar wuxuu u tiiriyey jumhuur alculamaa inay sidaa qabaan waxaana rajaxay rag badan oo muxaqiqiinta ah waana sida axaadiistu ay isugu imaan karta wa haddaad musquul iyo meel dhismaa dhex ku jirto ama wax kaa astura aad ku aadan tahayna dhib ma leh haddii kaleeto hana u jeesinin hana u daba jeedinin axaadiistuna labadaa macnay ku kala fadhidaa oo iskama hor imaanayso sidaasi ayaa habboon oo muxuu ahay axaadiistu isugu imaanaysaa khilaafna uusan dhexdeeda oolaynin khilaafka daahirkaa ee tacaarudka daahirkaa saasuu ku dhammaanaya madhabka jumhuurtaana xoog badan madhabka jumhuurta ayaa xoog badan wailaa waxaa imaanaysa haddaan sidaa la marin siyaabaha kale laysku waafajinayo dacfi baa ku jira sida yani sida laysku waafajiyo ama lagu jamciyo tana u ron oo culimmadu u badan yihiin macnaha baabu irtiyaadi lmakaan yacni madhabkaas culimmadu u badan yihiin oo xadiista laisku waafajinayo waxaa kutusaya xadiiska ibnu cumar ee baabkan hadda u dambeeya u horreeya wuxuu kutusayaa inuu nebigu kacbada u daba jeediyey xadiidka ka dambeeya jaabirna wuxuu kutusayaa in uu u jeedsaday marka inuu u daba jeediyena way sugantah inuu u jeedsadayna way sugan tahay inuu reebayna way sugan tahay saasaa marka laysu waafajinaya baabu irtiyaadi almakaani meeshii raadinteeduu baab u yahay alrakhwi ee jiricsanayd wamaa yukrahu iyo wixii la kahanayay iyuu baab u yahay altakhallii iyo wamaa yukrahu waxyaabaha la kahdo altakhallii ku xaaja gudasho fiihi dhexdiisa lagu xaaja gudo meelaha in lagu xaajo guto la kahanayo shareecadu diidantao la kahanayo oo aan la rabin macnaha irtiyaadka bimacnaa alab waayo markaad kaajayso ama xaajo gudanayso in aad raadiso oo dalabto meel jilicsan maxaa laga wadaa si aysan nijaasadu kuugu soo noqonin oo dee markaad meel gebihiiba adag aad ku kaadido soo kaayidu kugu soo fanfanini mayso haddaad fadhidana way kugu soo noqon haddaad taagan tahayna warkeedaba iska dah marka meel jilicsan oo wixii markaad muxuu ahaay aad aad gaadhsiiso aan dib kuugu soo celinaynin meeshaa inaad raadiso irtiyaadu lmakaani rakwi iyo wamaa yukrahu waxyaabaha la kahdo attakhallii fiihi ku xaaja gudashadiisa meelaha aan la ogolayn in lagu xaaja guto saas maanaa labadaa arrimood baab wey can abi muusa radi allahu tacala canhu qala wuxu uhi muusa alashcari maala wuu leexday rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalihi ba wuu leexday ilaa damisin damis meel macnaha jilicsan ayuu u leexday oo ilaa janbi xaa'itin yacni derbi dhinaciisa ah ilaa janbi xaa'itin buu u leexday ilaa damisin buu u leexday meel jilicsan oo dabacsan ilaa janbi xaa'itin buu u leexday ka badan fa baala markaasuu kaajay nebigu sal lla alay slam wa qaala wuxuuna yidhi idaa goortii baala uu kaajayo axadukum midkiin falyartad ha dalbo meel jilicsan ha u dalbo libawlihi kaadidiisa falyartad ha dalbo yani makaanan rakhwan waa meel dabacsan oo jilicsan ha u dalbo libawlihi kaadidiisa rawa waxaa wariyay axmedu axmed baa wariya abu daawuuda waa aciif daciifun maxaa yeelay eh, muxuu ahaayey cabdullahi bn cabaas ninka xadiidka ka warinaya cabdullahi ibni cabbaas baa abuu muuse ka warinaya marka cabdillaahi ninka ka warinaya taabiciga ayaa wuxuu yahay nin majhuul ah oo mubham ah shaykh waay can shaykhin can ibni cabbaas oo sheekhow yaa tahay lama yaqaano waa mubham majhuulah cilladaasu xadiidku daciifaya sidaas daraaddeed baa waxaa daciifiyey alimaamu albagawi mundiri nawowi waliyiddiin alciraaqi albani waliba wuxuu radiyey sheekh albani siyuuti iyo manawi oo xadiidka daciif waxaan u jeedaaye muxuu ahay taxsiiniyey xadiidkan taxsiiniyey ayuu radiyey saasaana sa xadiidku waa daciif waana xadiidka ugu horeeya oo daciif ah fii sunani abi daawuud sunan abi daawuud xadiidka ugu horreeya daciifkaawa ayib xadiidkaasi wuxuu faa'iidayn lahaa hadduu asixi lahaa culimmada qaarkoodna ay u deliishadeen kaadida in loo raadiyo meel jilicsan oo markaad ku kaajaysa ayna kugu soo noqonayn adiga waxaad garataa waxaa laga hadlayaa dhulkaadida lagu sii daynayo laakiin musqul lagu kaajahayo oo muxuu ahaayey eh, muxuu ahaayey eh, eh, muxuu ahaayey middan hadda la isticmaalo ah waxay ka imaanaysaa uun yayna kugu soo noqonin kaadidu halkaa unbay iska waafaqayaan laakiin meel jidicsan haddaad maqasho waa dhul iyo meelo noocaas oo kale ah. a an qataadata waxaa laga warinaya an cabdillahi bni sarjas qataadata bnu dicaama qaala wuxuu uhi naha wuu reebay rasuulllahi rasuulullaahi sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu reebay an yubaala in la kaaso fi ljuxri ah, wuxuu inoo galay oo halkaa ka bilaabanaya muxuu ahaay meelaha aan lagu kaaji karin masalada hore oo meel jidicsan in loo raadiyo ku saabsan xadiidkaa ku saabsan ka xadiid ahaan ma sugnaa laakiin ka mas'ale ahaan waxay soo gelaysaa maa laa yaquumu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib soo ma e, waxaa waajib ah inaad kaadida iska ilaaliso iyo nijaasada wixii ayada u kaalmaynaya ee isaga la-aantii aadan iska ilaalin karayninna waajib buu noqonaa min baab wujuubi alwasaa'il wey markaa amaa ka xadiid ahaan ma asixin ka xadiid ahaan ma asixin leanna nijaasada iyo kaadida iyo saxarada in layska ilaaliyo waa laazim iska ilaalintii hadday ku xidhanto inaad meel jilicsan la aado xaggaas marka laga fiiriyay laazim kugu noqonaysa leanna maqsuudkiiba aan xaqiiqoobaynin ilaa wasiiladaa inaan marto mooyaane laakiin haddii aad xaqiijinayso inaysan kugu soo noqonaynin laazim maaha markaas marka xadiid ahaan uma asixin laakiin ka masale ahaan waa sax ayib wacan qataadata waxaa laga warinaya can cabdillahi bni sarjas qaala wuxu uhi naha wuu reebay rasuululahi sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu reebay an yubaala in la kaajo filjuxri godka dhexdiisa godadka in lagu kaajo godadka ama cayayaanaadka ama xayawaanaadka wax saas ay galaan in lagu kaajo qaaluu waxay yidhahdeen liqataadata qadaata waxay ku yidhahdeen ardadii baa ku yidhi qataadata bnu dicaama saxaabiyiga xadiidka warinaya ayaa ardadii waxay ku dhaheen maa yukrahu maxaa loo kahanaya min albawli kaadida oo filjuxri godka dhexdiisa lagu kaajayo Ah, maa yukrahu maxaa loo kahanaya ama yani waxa weeye sababtee loo kahanaya min albawli fi ljuxri lagu kaajo godka kaayida lagu kaajayo in la kahdo maxaa keena maxaa shareecada u kahanaysa faqaala wuxuu idhi yuqaalu waxaa la yidhahdaa innahaa ayadu godadku masaakinu ljinni jinka yacni guryihiisii waay jin baa deganoo ay guryo u tahay dee dad guryo ay degan yihiin haddaad ku kaadiso khalad maa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wannasaa'iy wa abu daawuuda baa wariyey wakadalika xaakim iyo bayhaqi baa soo saaray waxaa saxiixiyey xadiidka xaakim dahabi baa ku waafaqay waxaa daciifiyey ibnu turkumani iyo albani saasaana sax xadiidku ma sugna waa daciif ayib dacfigiisa sababta keelinaysana waxa weeye qataadat bnu dicaama saxaabi aan anas ahayn inuu wax ka maqlay baa laisku khilaafsan yahay cabdillahi bnu saljas oo saxaabiga xadiidka warinaya inuu ka maqlay inuu wax ka maqlay iyo inuusan wax ka maqlin baa khilaaf bayna almuxadisiina khilaafkaase markii laga tago qataada waa mudallis waana cancaneeyey simaaciisana waa laisku khilaafsan yahay iyo liqaagiisa uu cabdullahi bnu sirjis la kulmay cillada xaqiiqiga marka waa khawfu tadliis ama tadliis iyo khawfu cadami samacwa cilladaasaa xadiidku daciif la yahay oo cillatu tadliiskaas ayaa macnaha asalka ah cilooyinka xadiiska lagu cileeyey sidaas daraaddeed buu xadiidku daciif leeyahay ma sugna xadiiu cabdillahi bnu sarjas ama sarjas ma sugna wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lla lay qaala wuxuu yidhi ah, culimada qaarkood waxay ku cileeyaan eh, oo yidhaahdaan eh, muxuu ahay xayayaanaadka iyo xayawaanaadka meesha ku jira haddii ay ku dhibaatoonayaan kaadida aad ku kaajayso min hadihi alxayfiya baan la ogolayn waana sax leanno noolaha in la laayo oo layska dilo oo la dhibo shareecadu ma ogola allaahumma wixii mu'di ah oo saa'il oo dadka dhiba isaga min hadihi alxaydiya waa laga ogolaaday waxyaalihii shareecadu ogolaatay mayo noolaha intiisa keliya cayaanaadka in la dilo lama ogola haddii kaa'idaadu marka ay keenayso noolo inaad meesha ku baabi'inayso maya lama ogola markaas shaki male taa iyada wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalama qaala wuxu uhi ittaquu iska jira allaacinayni labada lacnada keena labada lacnada sababa allaacinayni kuwa wax lacnaday noqon lahayd haddii tafsiirka saxda laakiin iyagu wax ma lacnadaane sababta lacnaday keenaan min baabi iqaamati lmusabab maqaama sababba muqaama sabab qaaluu waxay dhaheen waman laacinaani kuwa wax lacnada maxay yihiin yaa rasuul allah rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi alladii midka yatakhallaa xaajo gudanaya fii ariiqi innaasi dadka jidkooda ku xaajo gudanaya aw amase fii dillihim ama meeshay harhsadaan iyo hooskooda ku xaajo gudanaya waay ayib kuwa lacnada keena labada shay ee lacnada keena iska jira laydin leeyahay waa midka ku xaajo gudanaya dadku jidkay maraan ku kaajaya oo ku saxaroonaya ama hooska ay harhsadaan ku xaajo gudanaya oo ku kaajaya oo ku saxroonay rawa waxaa wariyey axmed axmed abaa wariyey wa muslimun wa abu daawuuda arrimahaasi lacnad bay soo jiidaanoo keenaan waxaa laga wadaa waa lagu habaari waana lagu lacnadi markaad jidkii intaad qashin dhigto ay dadkii ay muxuu ahay eh, dharkoodii iyo lugtoodii iyo ay ishoodii iyo ay qabatoy yaani dhibsadaan bala alla kugu rid bay ku leeyihin war muxuu meeshan kala doonay ma meel kalu waayo balaa kugu dhacday in lagu lacnadana way dhici kartaa in lagu habaanana way dhici kartaa lacnad ilaahay kugu dhacday horu meel ka fiican la aado marka lacnad bay keenaan iyo habaar dadkii muslimiinta iyo dadkii meesha marayay inay ku habaanaan oo ku lacnadaan bay keeni dee daalimna waa tahay markaa daalim waa tahay oo meelihii masaalixdii caamka ay dadku ka faa'iidaysanayeen hooskay hadhsanayeen iyo geedaha hadhsanayeen iyo muxuu ahaaye meelihii jidkay marayeen iyo haddaad ka wasaqayso na daalim baa tahay markaa haddii daalim aad tahayna oo madluumku ku habaarana habaarka waa loo aqbali soo ma a balaayo alla kugu rid hadii lagu yidhahdo way kugu dhici ha fogaate ha dhawaate leanna daalim baa tahay ayib وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل waxay kutusi xadiidkaasi faa'iidaynayaan meelaha dadku ay marayaan iyo meelahay fadhiisanayaan iyo meelaha caamka iyo meelaha laga faa'iidaysto in aan saxariya kaadi lala aadin oon la wasakhaynin arrintaasi ayuu xadiidku kutusi macnaha uu kutusayana waa taxriim bay faa'iidaynaysa inay xaaraam tahay وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحوري اتقوا اسكجرا almalaacina kuwa lacnadaha keena ee lacnada sababa athalaai ee athalaatha ee saddexda a saddexda lacnada keena oo maxay yihi albaraaza xaaja gudasho fi lmawaaridi lagu xaaja guto yacni meelaha biyaha lagu arooro dararka meelaha biyuhu galaan yacni muxuu ahaayey meelaha lagu arooro ee biyogaleenka dadku biyaha ka cabbaan wa qaaricati arii wa qaaricati ariiqi iyo jidhka bartamihiisa a xadiiskii hore muxuu ina yidhi ya xadiid fii ariiqi naas sooma dheh dadka jidkooda kani wuu sii qaydo wuxuu yidhi jidka bartamihiisa haddaad waxoogaa jidka ka yara leexiso kani wuxuu faa'iidaynaya haddaad jidka ka yara leexiso inaan dhib lahayn ah, saas way maanaa wa qaaricati ariiq wadilli iyo hadhka dhexdiisa hadhka meesha la hadhsado geedaha la hadhsado way maanaa ra waxaa wariyay abu daawuuda baa wariyey wabnu maaja wa qaala wuxuuna yidhi huwa isagu mursalun xadiidkaasi waa mursal buu yidhi mursalka wuxuu ka wadaa alimaamu abu daawuud waa munqaic buu ka wadaa mutaqadimiintuna mursalka iyo munqaica iyo yani waxa weeye marar fara badan ilaaq hal maday ku wada ilaaqi jireen mursal bimacnaa munqaic way u isticmaali jireen manaa munqaica sanadkiisaa kala go-an waay xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira sidoo imaam abu daawuud uu tilmaamayo maxaa yeelay mucaad ibnu jabal iyo ninka ka warinaya abu saciidin alximyari xadiiska mayna kala maqlin abu saciidin alximyari mucaad muusan ka maqlin xadiidka waa midda labaade ximyari waa nin majhuuloon la garanayninba jahaale iyo wuxuu isku darsaday iyo inqiaac xadiidka sidaa daraaddeed waxaa daciifiyey alimaam almundiri ibnu xajar saasay u daciifiyeen laakiin xadiidku shawaahid buu leeyahay daciifba ha ahaada sanadkiisoo cilladaasi darteed daciif u ahaadee shawaahid axaadiis u markhaati kacaysuu leeyahay axaadiistaa darteed buuna xasan ku noqonaya ayib saas daraaddeed buu shekh albani aleyh raxmat fi lirwa uu ku taxsiiniyey iyo saxiix abu daawuud labadaba waxaa sanadkiisa saxiixiyey xaakim iyo dahabi nawowina sidoo kaleeto sanadkiisa waa jayid buu yidhi laakiin kullu dalika sax ma aha sanadkiisu saxiixna ma aha jayidna mehe waa daciif laakiin ka xadiidku ka xadiid ahaan lafdigiisa waxaa u markhaati kacaya xadiid kale saasuuna ku noqonaya muxuu ahaayey uu xasan ku noqonaya almuhim meelaha iyaga ah laguma xaaja gudan karo waxaa ka mid a ah meelaha biyo mareenka wacan cabdillaahi bni muqafalin can الnabiyi sala اllahu alayhi waalihi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yabuulanna yuusan kaajin axadukum midkiin yuusan kaajin fii mustaxamihi fii mustaxamihi meeshiisa uu ku qabaysto mustaxami istixmaamka asalkoodu meelaha lagu qabaysta waa ee qabayska loogu talagalay wayna kala socnaan jirtay meelaha qabayska iyo meelaha lagu xaajo guto marka mustaxamka yani waxaa laga keenay asalkeedu biyaha la kululaynaya lagu qabaysanayo ayb laa yabuulanna yuusan kaajin axadukum midkiin fii mustaxamihi meesha uu ku qabaystay muqtasalkiisa ah uma kadibna yatawada'u uu weysaysanayo fiihi dhexdiisa uu ku weysaysanayo intuu meeshii lagu qabaysanayey iyo baafkii qabayska intuu galo oo uu ku kaajo haddana yuusan ku weyse qaadanan ayb maxaa yeeley maxaa yeeley fa inna caammata alwaswaasi waswaaska badankii ama dhammaantii minhu isaga xaggiisuu ka ahaaday markaad meesha intaad ku kaadido haddana aad ku weysaysato soo waswaas ka qaadi maysid yani waxa weeye war waxaan meeshii kaadida unbaad uun biyihii ku duulduulisay haddana way kugu soo duulduuleen maradii nijaasooday oo jidhkii nijaasooyay oo balaayaa ku gashay halkaasuu waswaas kaa raacaya shayaadiintuna kaa dabagelayaan rawa waxaa wariyey alkhamsatu shantii baa warisay laakin qawlahu uma yatawada'u fiihi lafdigaasi liaxmeda buu u sugnaaday wa abi daawuuda iyo abu daawuud faqat oo keliya saas wey manaa ayib yani lafdiga uma yatawada'u fiihi axmed iyo abu dawuud buu khaas ku yahay laakiin intiisa kale waa isla wariyeen hantaa isla warisa xadiikaasi waa waa daciif isagana tirmidi wuxuu leeyahay waa hariibun wuxuuna ishaarayaa inuu daciif cillada xadiidkuna waxa weeye waa cancanat lxasan اlbasri cancanat lxasan اlbasri waay oo macnaha waxa weeyaan cabdullahi bnu muqafal waxaa ka warinaya xasan اlbasri taabicigii wuxuu caan ku ahaa inuu mudallis yahay wuuna cancaneeyey cillada xadiiskuna waa kaas oo daciif waay ayb saas daraaddeed buu sheekh albani caleyh raxmat ullahi wuxuu ku daciifiyey daciif abi daawuudka iyo keyrkiiba wuxuuna radiyey xaakim iyo dahabi oo xadiidka saxiixiyey ayuu radiyey waxaase inagaga fillaan karay xadii kaloo sugan baa jira xadii kaloo ku soo arooray inaan lagu kaaji karaynin meesha lagu qabaysto xadiid noocaasaa jira oo sugan kaasaana nagaga filan saas maanaa abu daawuud iyo nasaa-i ayaa soo saaray oo waxaa lafdigiis uu yahay nahaa rasuulu ulahi sl lay slam an yamtashita axaduna kula yawmin aw yabuula fii muqtasalihi wuxuu nebigu reebay sl lay slam inuu ruuxana yani eh, midkaya inuu maalin kasta uu shallaysto nebigu waa reebay sal lay slam maalin kasta in shallaysto bimacnaa nooc waxaa ku jira nahyigaasi taxriim ma ahe laakiin waxoogaa waa laga fiican yahay maxaa yeele waxoogaa nooc tarafaa ku jira taraf iyo istimtaac adduunyada iyo waxoogaa israacin iyo waxbaa ku yara jira a ah, marka laakiin muxuu ahay xaaraan maaha ayib iyo in uu ku kaajo midkaya meesha uu ku qabaysto taana nebigu waa reebay sal lla alay slam xadiidkaasaa marka saxiixa kaasaa marka inagaga filanoo meesha lagu qabaysto inaan lagu kaaji karaynin kaasaa inagaga filan culimmada qaar ka mida waxay leeyihiin marka la diidan yahay meesha qabayska loogu talagalay in lagu kaajo waa marka ay kaadidu meelay aadda ayna lahayn oo duleel ah laakiin hadday duleel ay aaddo leedahay oy ku baxdo baxdoy dhaafto markaa meeshii eh, waxaan dhihi lahaa meeshii qabayska haddii kaadida lagu kaajay meelay marto ay leedahay durba ay meeshii ku dhaafto markaa waxay leeyihiin dhib male in lagu kaajo saasay leeyihin qaarkood laakiin adiga waxa weeyaan muxuu ahaay intii laga la kaaftoomi kara in laga kaaftoomaa fiican khaasatan khaasatan magaalada iyo musqulaheeda kuwii hore iyo dhul iyo carri iyo waxunbayba ahaan jireen meel unbayba geli jirtay hadda dee meeshii haddaad ku kaadido waxa weye meesha unbay toob toobsanaani allahuma intaadu muxuu ka maari weydo duleelka ku kaadido markaa kadibna inaadun biyo raaciso ma aqaan meelaha goonidee loogu talagalay qabayska waa ama meeshu hadday qabayskii iyo musqushii isla leedahay taasi iyada ishkaal ma leh de meeshii loogu talagalay unbaaduun xaajada ku gudan meeshii lagu qabaysan lahaana dee wax gaadhayaba ma jira soo maa taa lagama hadlayo ee waxaa laga hadlayaa meel aan loogu talagelin in lagu kaajo oo qabays keliya loogu talagalay baafafka meeshaan dhahna waa taasaa laga hadlaya ayadaasaa laga hadlayaa hadday meel duleesho wixiiba aadayaan ay leedahay oo yna soo gaadhayni meeshii lagu qabaysanayey taa iyadaa ma bannaan tahay mise ma bannaanay ka hadleen bacdu ahlilcilmi baa ruqsaynaya waxay leeyihiin cilladu waxa weeyaan waa waswaaska iyo nitaa nijaasada dadka kusoo noqonaysaba laakiin haddiiba wixii meeshii ay mareen aadna dhaafisay biyana aad raacisay wabilahi tawfiiq bay leeyihin maxaa ku jira oo dhib ah an jaabir bn cabdillahi radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh waalihi wasalam anahu nebigu naha wuxuu reebay an yubaala in la kaajo filmaai raakidi biyaha fadhiya dhexdooda in lagu kaajo aan soo marray soma xadiiskaas nahyigaasi sida sawaabka waa inuu taxriim yahay maxaa yeele daahirka nahyigaas saas rawa waxaa wariya axmed axmed baa wariya wamuslimun wالnasa'iyu wabnu maaja hada wabilahi towfiiq wsali allahuma w sllam nabiyina mxamed wala alih w saxbi waslem